الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام عليكم ورحمته وبركاته waxaynu hore ciddii joogtay iyo ciddii dhegaysatayba lix muxaadaro oo ku saabsan sidii tataarku ay u baabi'iyeen dhulkii museen iyo saddex dowladooda waaweyn oo dowladihii muslimiinta ka mid ahaa muxaadaradii toddobaadna waxaynu kaga warannay dowladdii ugu dambeysay afraad ee dagaalla geli doonta iyo wadcigeedii siyaasiga ah iyo qaabkay u dhalatay ama qaabkay u jirtay oo ah dowlaة اlmamaalik maanta laba muxaadaro kale ayaa waxaan kaga warrami doonaa markaa qaabkii loo celiyey ama amase loo jebiyey dagaalyahanadii tataarka iyo weliba qaabkii markii dambe dowladihii tataarku ay u islaameen waa laba ariiq oo culamo muslimiin oo kala gedisani martay qolana ariiqu dacwa bay u martay oo dowladihiiyo sidooda u jira islaamnimo u bedeleen qolana ariiq iljihaad bay u martay oo tataarka horusocodkiisi iyo wixiisi bay joojiyeen labadaa qadiyadood baan rabaa inaan soo bandhigo ta koowaad marka oo dariskani uu ku saabsanaan doono waa dagaalkii loo yaqaanay caynu jaaluud caynu jaaluud waa magaalo ama waa meel goob uu ka dhacay dagaalka kani waxaynu soo tilmaamnay masar iyo daraabaadkii siyaasigee ka jiray iyo duwal ilmamaaliik ama mamaaligta dowladdoodii markay samaysantay iyo wixii dhab ka soo dhacay ee bilowga ahaa waxaynu soo marray sanad gudihii iyadoo u dhintay boqorkii hore najmudiin ayuubiga ahaa la dilay inankiisii tawranshaah la dilay ciizadiin aybek oo madaxweynihii ku xigaya la dilay shajaratu dur oo gabadhiiyana madaxweyneha noqotaya waxaynu soo gaadhnay iyadoo uu maamulka gacanta ku hayo nin la yidhaahdo qitus ama qutus la yidhaahdo maxmuud ibnu manduud qutusna lagu naanayso ama loo yaqaano masar wakhtiga kan markaa masraxeeda saas saasuu ekaa oo sawraad tiro badan ayaa dhexdeeda ka socday dhan kale markaad ka eegto waxaynu soo maray iyadoo ciidankeedii maadaama inqilaaba uu isku dhigay uu gudihiisa iska dilay oo ciidanka qaybihi aan odhan karno way ugu xoog badnaayeen ay baxsadeen waa mamaalik ilbaxriya nimankii la odhan jiray najmuddiin uu sameeyey ay ka baxsadeen wadanka kadib markii la dilay guddoomiyahoodii ama hogaamiyahoodii jeishi masr markaa ama ciidankii waddankaa muslimiintii uu lahaa wuu daciifay maadaama uu dhexdiisa iska dilay oo mucaziyiintii iyo ay isu dileen mamalik albaxriya masraxa siyaasiga khaarijiga haddaynu eegno ama siyaasadda dadkii ku wareegsanaa waxay ahayd masar cilaaqaadka ay la leedahay cidda debadda ka xigta oo dhammi waa cilaaqaad colaadeed xaggan waqooyiga cidda rasmiga ka xigtay waa falastiin iyo lebnaan iyo meelaha imaaraadkii yaryaraa ee masiixiga tirada badnaa ee caka ay u xoog badnayd caka suur sayda bayruut trablus waxaasoo dhamme antakiya ilaa laga gaadhayo xeebtaa dhinaceeda waxaa ku taxanaa imaaraat saliibiya ama masiixiya ama nasaaro ah oo ah kuwii ay ku soo degayeen ama meelihii ay qabsadeenba markii ay yurubiyanku soo duuleen toddobadii duullimaadii hore ee kii u dambeeyey aynu ka warannay ee ay masar kusoo duuleen dhanka kale markaynu eegno wakhtiga kan duwalkii ayuubiga ahaa ee ka jiray shaam laftoodu colaad bay u qaadeen nimankan mamaaligtae qabsaday waddanka kan oo waxaynu sheegnay dhowr goor inay kusoo duuleen markaa masar cidna lama heshiis ha dowladda ka dhisani meesha intaa waxaa raacda dhibaato dhaqaale oo dunida waxaa la yaqaanaa meel kasta oo dagaaladu ay ku bataan inay ku dhacdo maxay dhibaatooyinka dhaqaale inay abuurmaan marka masar gudaheedana dhibaato dhaqaale oo daran baa iyana ka jirta su-aashayn markaa isweydiinaynaa waxa weeyaan masar waxaa duulimaad kusoo ah aqwa dawla fi lcaalam holeco oo lagu qiyaaso ciidamadu wato afar boqoloo kun oo askari inuu wato waxa ay ciidamada holaako hordhacoodu degan yihiin markaa magaalada haza falastiin xuduudan masar ilaa halkaasuu haystaa oo inta kale uu ka soo gudbay waxaynu u baahanay inaynu istusino oo maarayno oo ah mowdic alcibra qisada oo dhan dhulkaynu uga soconnay ka mid ah siduu u maareeyey qutus xaaladda nooca kana gudihii oo ishaysta dabadiiyo dowlaadkii ku dhadhowaa oo la wada cola ciidan aada u xoog badan oo dowlad weyn oo ajanabiya soo wado dhaqaalo burbur haya intaasoo ku kulansan ayuu quطus madaxnimada qabta quطus wuxuu ku talagalay inuu jihaadsamo oo wax iska dhiciyo laakiin jihaadku maaha frontko la tago uunoo qori la qaato wuxuu u baahan yahay siyaasa cadiima ka horeysa walidalika waa dariska ugu muhiimsan meesha tane aan raba inaad si fiican u fahamtaan qutub khuwaatu takhyiir waxay culammadu ku tilmaamaan buu sameeyey tallaabooyinkii isbedelka kow siyaasaddiisii koowaad wuxuu ku bineeyey waddankan dadka degan inuu midayn karo wailaa hadday kala tafaararuqsayin cadow iskama celin karaan sawaa koox jihatamaysa ama ha joogtaa mayay joogin waddankan muslimiinta ah ee masara ah, haddii siyaasiyiinteeda iyo ciidamadeeda iyo dadkeeda ishayaan iyaga gudahooda iyagu ay col yihiin oo isdilayaan oo aan soo sheegnay madaxdoodii inay intaa laayeen inuu intaasoo ninoo madaxii inqilaab ku dhintay tawran shah ciisaddiin aybek maxaa la yidhaahdaa shajarati dur maxaa la ydhahdaa janankii ciidanka haystay farisidiin aqtaay waxaasoo nina ah wac iyo dumarba waxaynu sheegnay in dil ay muteen isagu markaasi wiilkii yaraa ah meesha ka inqilaabay oo qabsaday inuu dagaal galo aqwa dawla fi lcaalamna inuu iska dhiciyo taasi waxay keensatay markaas inuu siyaasaadkiisa o dhan dib ugu noqdo awalan wuxuu ka bilaaba istiqraar ilwadci daakhil wadanka gudihiisa sidee siyaasadiisa loo sugi karaa wuxuu isugu yeedhay waddanka umaradiisii iyo qaadadiisii caskariga ahayd iyo dadkiisii waayeelka ahaa iyo culamadiisii buu isugu yeedhay waa waddanka wixii madax ahaa ee telinayey ayuu shir isugu yeedhay dabeetana qids wuxuu kala warra kala hadlay qadiyadda qadiyadatan wuxuu ku yidhi markuu soo ururiyey inii maa qasadtu ilaa an najtamica calaa qitaali tataar waxaan idiin sheegayaa buu leeyay dadyawiina kan madaxdiiyo waayeelka ahi wiilkanaan meesha ka riixay inqilaabay ee aan qabsaday dan kale kamalihi ilaa iyo inaynu u midowno tataarka inaan iska dhicinno mooyaane waxaanan ogahay buu leeyahay dowladnimo inan yaroo caruuri haystaa inaanay wax dhicin karaynin walidaalik haddaa ila midowdaan waynu ku midowno inaynu tataarka iska celinno waxaan ballan idiin qaadayaa suldadu inay halkaa iga taallo oo ciddii idinka ad doontaan maamulkaa u dhiibataan yani qibs wuxuu leeyahy ma ihi nin madaxnimo doonaya waxaan ahaysee nin raba inuu u taagan yahay inuu muslimiinta wax ka dhiciyo maadaamay qadiyaddu kaa tahay hadda waxaan u baahanay buu leeyihi inu dagaalkaa gallo maalintaynu guulaysanana cidday ummaddu u garataa ay madaxu noqoto aqiimuu fi sula man shi'tum qids culimmadu waxay leeyihin muslimiinta ahi cadaalad iyo sidq ayaa lagu tuhmayaa ma ahayn munaafiq munaawara siyaasiya inuu dadka ururiyo una ku dagaal galo kursiga ku xejistan unu yaalla ma ahayn asbaabo badanoo taariikhiya ay culamadu sharxaan daraaddeed laakiin waktigoo yar waa ka gudbaya waxaa kaloo macruufa qiyaadada dhabta ahi qaa'idka marmuuq ee la yaqaano hoggaanka rasmiga ahi waa hoggaanka xaalaadka azimaadka ummadda uruurin kara yacni waktiga dhibtu jirta iyo azimaadka qofka maca alazma ummad hogaamin kara ururin kara waa qaa'ida dhaba ninkani runtii sifaat ilqiyaada oo dhaba buu watay madaxdii iyo umaradii iyo culammadii iyo dadkii waayeelkaa wuxuu kula heshiiyey inuu meeshaa ka daadegayo ciddii la rabana loo doorto saas danta uu leeyahay ay tahay inuu tataar la dagaalamo wuxuu kaloo dib ugu noqday dawladdiisii wasaaradii iyo kuwii u arkayay inaanay barnaamijkan xamili karin wuu casilay waxaa ka mid ah ibnu bintilaciz nin la odhan jiray oo ahaa wasiiradii shajaratu duri gabadhii la odhan jiray ku dhowaa wuxuu ku bedelay wasiir la yidhaahdo zaynadiin yacquub ibnu cabdirafiic wuxuu ogolaaday raggii mamaaliki ilbaxriya ay hayeen nin ka mid ah inuu ciidamada u daayo aanu ka bedelin waa nin isagana la dhaa farasidiin aqطay aلصagiir alkabiir waa kii la dilay isku magac laakiin waa ninka loo labaad siyaadadii ciidanka inuu hogaamiyo bacdi ru ru'uusi اlfitan ama nimankii madaxda ahay inqilaabada wadooday qaybo ka midana wuu xidhay qodob labaad buu sameeyey ou dagaalkan ugu diyaargaroobayo qodobka labaad ee u dagaalkan ugu diyaar garoobaya waxa weeyaan alcafwi alxaqiiqiy inuu yidhaahdo ummaddu hayse saamaxdo waa rag isdilay siyaasad isku dilay madax badan kala khaarajiyey dhibi kala gaadhay kala baxsaday oo ciidanka masar ragga ugu khibradda badan leh ugu xooga badan leh waxaa ka mid ahaa ciidankii uu sameeyey najmuddiin ayuub ee almamaalik albaxriya ciidankaas jarankii haystay waa kan la dilay qutus wuxuu ka tirsan koox kale oo mucizay kooxduu sameeyey cizadiin aybik ciidankaasi raggiisii ninkii ugu khibradda badnaa baan odhan karnaa ee wakhtigaa noolaa bebrus ninkii la odhan jiray wuu baxsaday dimishik buu tegey naasir yuusuf buu la joogaa qolyo badan oo ciidanka ka midi ah waa kuwii yaacay ee boqorkii cabaasiyiintu dhexdhexaadiyey ee la yidhi khasde iyo agagaarkeeda iyo meelaha falastiin ha degaan badh waddanka dhexdiisa iska joogaan laakiin waa ragga ay ragga colloobeen aan waxba gacanta ku haynin qibs markaa wuxuu yidhi waxaan rabaa ciidankii mamaalik ilbaxriya dhammaantii inuu dib usoo noqdaa ciidankaasi inuu dib usoo noqdaa khatar wuxuu ku yahay kursiga quds bale xaqiiqo taariikhiya haddaan sheego iyagaa dilay akhirkii batrs laftiisaa dilay iyo koox watay laakiin qudus inay khatar isaga iyo dowladdiis iyo naftiisu gasho iyo in muslimku khatar galo wuxuu qaatay in tiisu khatar gasho oo muslimku uu badbaado yacni qudus wuxuu u taagan yahay inuu mamaalik albaxriya uu ka xoog batay u sidaa kaga takhalluso oo kursiga kan haysto laakiin ma iska dhicin karaa markaa dowladdii tataarka ahayd wuxuu ka door biday in isaga kursigan uu khatar galo bale uu aqbalay inuu kaba tanaasulo haddii ay muslimiintu isku raacda inuu tanaasulo wuxuu aqbalay inuu tanaasulo isaga iyo kursigiisuba inay khatar galaan laakiin faa'iidadu ay maxay tahay faa'iidadu ay tahay muslimku sidii uu guulaysan lahaa saa daraaddeed kafaa'aadkii caskariga ahaa jananadii iyo raggii ciidanka ka tirsanaaya askartii mutamarisiinta ahayd qaadadii kuliyaati alxarbi ka soo baxday ee ishayeen ayuu yihi dhammaantiin dib usoo noqdo waa laydin cafiyey waa niman khatara nimankaa uu soo celiyey laakiin waa nimankii luwiisa taasic boqorkii faransiiska iyo ciidankiisa toddobadii boqol ee safiine u watay waa nimankii ciidanka intay dabar gooyeen maca boqorka soo qabtay waa rag aan looga maarmin dagaalka tataar saa daraaddeed kursiga khatar hagala buu qaata alcafu cinda almaqdira bay culammadu yidhahdaan waa ammaan isagoo kursiga fadhiya oo ka xoog batay ayuu aqbalay dhammaantood inay soo noqdaan weliba waxa uu garanayey nimanka kale waxay ku kala firdhadeen waxaa la yidhahdaa qaarkood salaajiqat ruum bay u turkiya qaar galeen qaarkood eh, urdun boqorkii kork meesha la yidhahda haystay bay u tageen qaar dimishik bay joogeen wixiiba dib bay usoo noqdeen bale madaxdoodiibu si fiican usoo dhaweeyey si uu dagaalkaa ugu diyaar garoobo alqaa'id bebros ruknudiin bebros ninkii la odhan jiray oo isagu waa nin muslima ah, iimaan badanina ku jiro dagaalyahana waa yeel khabiir ku ah dagaalka ah dagaaladii qudus lagu xoreeyey raggii kasoo soo qayb galaya ee najmudiin iyo wakhtiguu qudus xoreynayey waa jananadii ciidamada hogaaminayey waa labadii janan ee louis iyo ciidankiisii jebiyey waa nin khabiira marka kan kana daweyn qutus iyo qoladasan oo dhan wuu u yeedhay weliba waa ninkii dimishik naasir ee yuusuf markii ay ku soo socday hoolaakiya ciidankiisii lahaa waraan dagaal la yidhaahdeen waynu baxaynaa markuu baxsadeen ayuu iskaga hadhay isagu keligii ma waajihi karo firdadkii falastiin buu isna iska galay xaggana masar raggiisii waa la laynaya way ishayaan masarna wuu kusoo dhiiran kari waayey isagoo falastiin dhex wareegaya ayuu qutus fariin u diray uu leeyahay soo gal masar adigoo sharfoon waynu dagaal gelaynaa oo waxaynu iska celinaynaa tataarkee weliba markuu masar yimi wuxuu ogolaaday iqaac manطaqata qalyubi iyo qurada tuulooyin ku xigta waxaasoo dhan buu siiyey wuxuu ka dhigay amiir min alumara ninkays hayaane firdadkaa caynkaasiyuu soo celiyey amiir min alumaraai اlkibaar ayuu ka dhigay bibrisna waa nin waayeeleh dagaalyahana oo kafa'a khitaaliya caskarinimo leh waa nin dakaa leh very intelligent ah takhdiidaadka caskariga an looga dambeeya ka mid ah waa nin hadduu yimaadana mamaalik ilbaxri o dham ay kusoo hiranayso yani waa janan laga dambeeyo waa soo noqday qutus waxay u muuqataa inuu yahay nin ogol khatarta naftiisa marka koowaad laba had iyo goor dadka madaxda ahi ma jecla nin kaloo wadanka ama ummadda dhexdeeda magac iyo maamuuskule inuu dhinaciisa taagnaado waayo dadka madaxdii waxay jecel yihiin inuu alwaxiid noqdo ama urur yar ha haysto ama dowlad ha haysto ama kan ha haysto in laga garab hadlo ma jecla waa afraad yar dadka aqbala in qaada ay ummadda ku dhex jirto aan isaga ahayn waa dad yar walaa ururo islaamiya ha noqdaan walaa ururo kale ha noqdaan madaxdu waxaad mooddaa inay cadaadiyaan inay soo baxaan quwa kale qutus waa diraaska aqbalay buu ka mid yahay markaasi dadna loo lami karaa ama magac iyo maamuus ummadda kule inay ka dhex muuqdaan walidalika ayuha alikhwa waa inaad garataan qadaaya siyaasa maaha macquulaad qura ma aha anaa gar le iyo anaa xaqle iyo anaa caynka leh waa qadaaya kabiira u baahan qofku inuu jawaaro haddii uu rabo inuu hogaamiyo ama wax bedelo inuu dhul badan wax ka eegaabay u baahan tahay inuu qiimeeyo shararka siduu u kala dooranayo mar baan khayrba meesha ol inaad shar dooranaysaa siduu shararka u kala dooranayo waa yeel garan kara waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa qof laa ballaadhan oo dadka cafii kara baraa lay dilay ama beraa la dhacay ama beraa kooxdayada laga soo horjeestay ama beraa kooxdayada lacay ama beraa kooxdayada lala dagaalamay dabeeto dadka la heshiin mayno wax dad lagu hogaamiye maaha walidaalika qutus wuxuu qaatay bulshadii muslimiinta aydee masar deganayd iyo wixii raacaba bishaakilaadkooda kala gedisan iyagoo wata inuu midheeyo qutus marka kan haddana wuxuu baxay qadiyo saddexaad baa la yidhaahdaa oo ah asiyaasa alkharajiya siyaasa alkharajiya qayb waa muslimiin intii aan weli la qabsan shaam oo kale nimankii ayuubiyiinta joogay qaybna waa masiixiyiin imaaraadkaasi xeebaha ku taxan jooga ayuubiyiinta shaam jooga waa nimankii locolka ahaa dowla almamaalik ee u arkayey towraan shaah iyo inay dileen ee intaasoo duulimaad ku soo qaaday bale waxaynu ka warannay qutus laftiisa inuu laba goor kusoo ku soo duulay muqisadiin cumarkii la odhan jiray oo laba jeer celiyey waxaynu hore uga soo warannay cizadiin aybakii lagu soo duulay uu celiyey yacni imaaraadka shaam jira iyo masar dagaal baa udhaxeeya oo intaasoo goor ayuubiyiintu soo duuleen iyagoo masar ku duulaya laakiin qutus wuxuu qaatay go-aan ah nimankaasi inuu heshiis la geli karo waa nimankii mamaaligtii baxriga markay carartay dhammaantood soo dhaweeyey ee weliba rabay inay kula soo dagaalgalaan dib ugu soo dagaalgeliya meesha tan nimankan uu rabo inuu xidhiidhka la sameeyo waxaa ka mid a ah. baqdaad markii la qabsaday qaar baan xagga tataarka u duulinay masar ku duulo ayuubiyiintan ka mid a ah. iyadoo baqdaad la haysto caasimat alkhilaafa alislaamiya ayuu tataar ciidan kuma saarine wuxuu ciidankiisii ku saaray masar inuu qabsado iyo dowla dowlat almamaalik waxaas oo dhibi iyadoo jirta ayuu qutas wuxuu ka fekeray islaamkii waa kanoo saddexdii dowladood ugu waaweynaa jabe waxaa hadhay masar sidee islaam loo badbaadin karaa maaha sidee kursigiisa loo badbaadin karaa taasi waxay keensanaysaa dad muslimiina oo cadow kuu ah ama aan kula koox ahayn ama mararka qaarkood xagga gaalka u janjeedhay inuu isku dayo inuu ka soo jiito ama ka soo kaxeeyo ama ugu yaraan inuu muxaayidiin ka dhigo muxaayid waxa weyaan dhexdhexaad inuu ka dhigo oo isaga iyo sataarka isu daayaan caqliyaadka maanta noole waxay odhan lahaayeen iyagaa murtadiina ka bilow sacakaa maaha ama caqliyaadka maanta jiraa waxay odhan lahaayeen gaalka ku-xiga un ku bilow oo qoladan kristanka iyo meeshan ka bilow mukhtasaarku wuxuu arkaa waxaanoo dhan khatar ka weyni inay jirto ayuu qutus u arkaya saa daraaddeed mushkilaadku way u kala ratiban yihin iyadoo acdaa ay u wada yihiin isaga qoladan kristankii waa u acdaa oo kuwa dagaalka haddan kala soo baxeen ayuubiyiintan muslimiinta sheeganaya waa u acdaa oo kuwa intanoo goor ku duulay tataarkuna waa u col oo intanoo gura kasoo guuray saddexda colba mar lama wada dagaalami karo si awgeed wuxuu ku talagalay tataarka inuu colnimadooda u daayo iska dhiciyo kristanka inuu heshiis la galo oo ay nabadgelyo un isa siiyaan kuwa muslimiinta wuxuu ka soo jiidan karo inuu ka soo jiito oo safkiisa uu ku soo biiro siyaasa alkhaarijiya saasuu ku bineeyey dabeetana waraaq buu diray waraaqda koowaad wuxuu u diraya annaasir yuusuf dimashqkii haystay oo markaasa ugu xoog buurana ayuubiyiinta waraaqda wuxuu ugu qorayaa miyo waxaan rabaa buu leeya masar iyo sham inaynu midayno oo cadowga adiga kugu soo socdee kugu soo horeeya aynu iska wada dhicinno waa intaan dimishk la qabsan dimishk iyo xalab buu ka talin jiray intaan la qabsan cadowgaa inaan kula dhiciyaa rabaa labada wadanna intaynu isku darno adigu madax ka noqo laakiin gaalka hala wada dagaalanno waraaqdu u qoray wuxuu ugu qoray baa la yidhi wain ikhtartanii khadamtuk wain اkhtarta qadimtu wman macya min alcaskari nujdaة laka calى alqadimi calayk fain kunta la taأmanu xuduuri sayartu laka alcasaakira صuxbaةa man takhtaar wuxuu leeyahay haddaad aqbasho naa'ib baan kuu noqonaya waa kuu shaqaynaya dowladda adigaa kuu dhiibaya haddaad rabto anigoo ciidankayga wataan kuu imanaya halkaasaan kaala difaac gelaya masar sugi maayo inta la imanaye shaam baan ka dagaal gelaya anigoo ciidanka wata haddaad aniga iga shakisantay buu yidhi isku darso ciidanko dhanna aan kuu soo diro ciddaad adigu doonto madax uga dhigo ciidankii masar joogay waan soo dirayaa shaam ha kuu yimaado adiga ha ku difaacaan weliba ciddaa doontana madax ka dhig buu leeya ciidankaasi oo kaxayso naasir ma aqbalin midnimadaa wuu diiday midow ma raba buu yidhi waabu isxambaboro wuxuu yidhi anigaaba dagaalamaya maxaan cid ula madoobaya laakiin kooxda dagaalanta maahayne markii xalab la qabsaday ee isaga lagu soo dhawaadayna wuu cararay waataynu taarikhdiisa hore uga soo warannay sidii uu ordayo kolba u gelayey meel yaroo jafar la ydhahdo saxaaro ah in hoolaaka ciidamadiisii intay ku qabteen hoolaaka loo diray nasiib darra laakiin intii hoolaaka lagu sii waday ayuu qutus soo jebiyey ciidamadii tataarka irnatoodii baa isaga hoolaaku u tegey hoolaakaa dib usoo soo celiyo yihi kani waa khaayinku u shaqayn karaya meeshii madax uga dhigo isagoo dib loo soo wado ayaa firnadkii ciidanku jebiyey qutus firnadkoodii tataarkiioo cadhaysan ayaa cidlo ka helay iyadoo madaxnimo loo soo wado kuwaasaa diloo ka takhallusay isaga ayan kaanat naasir wuu diiday dabeetana wuu cararay naasirkaasi isagu siyaasadda kuma guulaysan shacabkiisi iyo ciidankiisiina ma difaacin aakhirkii markuu marayey ciidamadiisii qaybo ka midii markay soo gaadheen khazayo meelaha kan iyagoo aanu isagu la socon bay u galeen ayay qudus u galeen saaxibu xamaa xamaa meesha la yidhahdo ninkii haystay alamiir mansuur ayuu qutuswaraan kale u diray uu yidhi waanaan nimankaa la wada dagaalanno kaasi wuu soo aqbalay waxba kama qabo buu yidhi mid saddexaad buu la xidhiidhay almugiit cumar waa kar urdun meel ka mida nin haystay oo mar horena yidhi waan dagaalamayaa laba jeerna ku soo duulay masar laba jeeroo horuu masar kusoo duulay waa ninkan idin lahaa markii la qabsaday baqdaad buu isagu duulimaadka xagga ku waday laba jeer buu kaasina wuxuu aqbalay waan anigu adigana ku raaci maayo tataarkana raaci maayo iska dhexdhexaad baan ahaanaya alashraf ilayubi kii la yidhaahde ximis haystay kaana waraaqbu u diray kaasina qutus si toosu usoo diiday isagu wuxuu yidhi anigu safka hoolaakan ku biiraya dowladda xoogga weyn la dhankeeda ayaan raacaya almelik saciid mid la odhan jiray laqabkaa haystay xasan ibnu cabdilcasiis baniyaad ninkii xukumi jiray kaasina wuxuu u galay isaguna jeeshi tasaar natiijadu waxay noqotay xamaan ninkii haystay diblomaasiyaddii qutus wuu aqbalo isagu wuxuu yidhi waa kugu soo biiray kii xalab iyo dimi shaqaystay isagu waa kii baxsadee jabay laakiin isna ciidamadiisa wixii ka hadhaa iskaga cararay oo iyana ku biiray muqiisi ninka la yidhaahdo kaasina wuxu yhi anigu dhexdhexaad baa noqonaya adiga iyo iyaga toona raaci maayo labadan kalena waxay ku biireen safka idan shan ayuubiyiina weeyaan mid aqbalay mid cararay oo ciidankiisii aqbaleen mid yidhi dhexdhexaad baa noqonaya iyo laba ku biiray xagga eh, xagga tataarka ku biiray qutus marka kan wadcigii daakhiligaha wuu dejiyey oo dawlad raacsiisan culamadeedii askarteedii bikulli ashkaaliha iyo bulshadeediiba buu samaystay hadafku wuu cad yahy oo laba laba kama aha ee waa inuu wax iska dhiciyo mamaaligtii wuu cafiyey way usoo galeen ciidamadii nafsiyan bay u raaxaysteen waayo ciidanku markuu isagu isku maqan yahay iyo markuu meel u wada jeedo waa kala nooc alcaduwi alkhaariji wuu kala soocmay oo badhna tataarkay ku beereen badhna isagay kusoo direen badhna xiyaadi bay noqdeen duwalkii yararaa ee saliibiyiintaha iyaga waynuu iman doonaa doonaayo su ula dhaqmay intii uu wararkan waday tataakuna waa soo socdeen shaam oo dhan way soo liqeen marka iyana markaa xuduudda masar bay marayaan hazay marayaan haza ayuu tataakuna soo gaaray shacabka masar waa shacab marka kan dhibaato badan oo dhaqaale soo martay eh, tataarka iyo maxaa la ydhahaa sumcaddiisii bii cajiibka ahayd ay odhan jireen haddaad maqasho ciidan tateer baa la jebiyey rumaysan ayaa maahmaaha noqotay wixii oo dhammo mashkilada oo haysata wuxuu u baahan yahay markaa ummaddu intaanay dagaalgelin hamadeeda kor loo qaado in la geliyo bulshada qaab macnawiya in loo dagaalgeliyo masar laakiin iyada lafteeda raakib atarjani wuxuu leeyahy laba qiimo oo fiican baa yaalay laba vaaliyu oo wanaagsan o madhab baa marka kan biyo dhigay oo dee wakti yar ka hor salaaxudiin alayubi ka hor dee dowla alfaatimiya shiica raafidiyiinoo aada u liita ayaa maamulaya waddanka salaaxudiin alayubi waa ka qabsaday marka kan culamadii muslimiintu kusoo keenay meesha madhab sunniya si fiican u faafay mamaaligtana waxaynu ku naqaana dad culamada qadariya maadaama aynu nidhi tarbiyadoodii baa ahayd tarbiya diin iyo dad culamada qadariya rag waaweyn oo culamadii muslimiinta ee rumuusina wakhtigan waa noolyihin waxaa ka mid ah sulطaan اlculamaa alcizi bn cabdisalaam alcizi bn cabdisalaam oo marka kan sideean jira nool shan boqol iyo toddobiyo toddobaatankiibuu dhashaan filaya waktigan hadda dagaalka loo diyaaryahayna waa lix boqol iyo sideed iyo kontonkii alciji bn cabdisalaam markaa koob iyo siddeetan sano meelahaasaa dadiisu maraysa waxaa jooga alciji bn cabdisalaam oo ninkii ardaygiisii uu bixiyey maxay sulaan اculamaa ardaygiisa waa kuma waa bnu daqiiq alciid marka waddanka culamaa joogta laga yaqaano alciz bn cabdisalaam ummaddu inaanay culamo towjiihise ka maarmin baan idin tusaya waxyaabaha guusha u keenana inay ka mid tahay bacd allahi subxaana wa tacaala alciz bn cabdisalaam wuxuu ahaa caalim sunnada ku adag isla markaa mujtahida isla markaa wuxuu ahaa bay dhahay nin kulmistay bayna fatwa alcibaada waalcaqiida wاlfatwa fi اlumuur الsiyaasiya wاlijtimaaciya nin mujtahida buu ahaa bay idhaahdaanoo culumta sharciga ee caqiide iyo sharci iyo cibaada iyo mucaamalaadna si fiican u yaqaana oo ka fatwooda dhanka kale marka loo eegana qadaayaadka siyaasiga nin basiiro dheer u leh oo mufti ku abu ahaa bay idhaahdaan alcizi bn cabdisalaam saynu u fahamno sheekha qiimuhu muljazamca ku dhexleeyaan laba qiso idiin tilmaamo o ciisi ibnu cabdisalaam masar uma dhalan reer masar maaha waa nin reer dimashq ah dimashq buu ku koray dimashq buu wuxuu joogay khatiibka jimceed ahaa qaadiga muslimiinta ahaa muftiga dowladda ahaa laakiin asaalix ismaaciil alayuubi nin la odhan jiro dowla ayuubiya ka tirsan ayaa wuxuu qaatay go'aan ah najmudiin ayubigii masar hayste mamaaligta ka horeeye ninkii mamaaligta sameeyey inuu ku duulo dabeetana wuxuu aqbalay inuu taxaaluf samaysto qolo kristana inuu kaxaysto isaga iyo gaaladu inta israacaan inay ku wada duulaan masar bishar gaaladu maxay ku raacaysaa labada magaalo sayda iyo shaqiiq la yidhahdaan idin siinayaa buu leeyahy labadaa magaalo idinku qaata hadday igula duushaan masar waxaanan aqbalayaa hubkana in laydinka iibiyo hubka in laydinka iibiya macnay samaynaysaa ma garanayo saa u fahmi kartaan waktigaa hore addawla alislaamiya baa sanaacaadka dunida hogaaminaysay marka iyagay ahaayeen dadka hubka rasmiga ee fiican samayn jiray marka wuxuu leeyahay waxaan kaloo ogolahay muslimiintu inay hubka idinka iibiso oo aynu ku wada duullo qoladaas alciz bn cabdisalaam oo mufti dimashq ah ayaa wuxuu yidhi boqor saalix bnu ismaaciil mulkigiisa shaksigaa maaha buu yihi dhulka muslimiinta isagu bixi karo waxaad leedaha la bixiyaaye dhulka muslimiintu boqoro waxaad adigu leedahay maaha buu yidhi sidaa awgeed ma asaxaysa buu yidhi waan bixiyey waa marka labaad buu yidhi muslim baa lagu duulayaa hubkaa laga iibinaya masiixiintuna laa yajuusu baycu silaax buu yidhi hubkaa in la iibiyaana ma bannaano si muslim loogu duulo inaad ka iibisaan hub iyaduna ma bannaano buu yidhi dabeetana waxaa la yidhi qaadinimada waa lagaa casilay muftinimada waa lagaa casilay duruusta waa lagaa joojiyey khudbadana waa lagaa joojiyey amas wax ma sheegi kartid markii wax walba laga casilay ayuu iskagaba tegey magaalada way xidheen mudduu xidhnaa xabsigii markii uu ka soo baxay oo wax walba loo diidayna uu iskaga tegay bayt baytlmaqdis buu qabtay baytlmaqdis buu iskaga talagalay inuu halkiisaa wax ku dhigo wax akriyo isagoo halkii jooga ayaa ismaaciilkii asaalix ismaaciil alayubi iyo qoladii kiristanka oo wada socotoo duulimaadkii iyo qudus soo maray shaaficina wuxuu joogaa bayt almaqdis dabeetana ninkani waa nin sumco iyo bulshada magac ku leh weli wuxuu rabaa inuu muslaxido sheekha nin buu u diray wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa fariintaa gaadhsiin nin baa u yimi sheekhiiyo meeshiisa iska joogo wuxuu ku yidhi sheekh in wixii aada mansab haysato dhan lagugu soo celiyo qaadinimadii iyo madaxnimadii iyo muftinimadii iyo khitaab wixii oo dhan inaad hesho iyo waziyaada weliba dheeraadba lagugu daro waxa kaa xiga uun inaad suldaanka u yaro cudurdaaratid suldaanka u tagoo tankasir leh u yaro cudurdaaro oo gacantuun ka dhunka buu yidhi intaa u sameyn suldaanka intaa u salaamdeh khalaas arrimuhu dhegdheg bay noqonayaan wax waliba way dhammaanayaan alcizi bn cabdisalaam wuxuu ugu jawaabay wallahi ya miskiin ma ardaahu an yaqbila yadii fadlan an aqbila yadah ya qowm antum fii waad wa ana fii waad walxamdu lilahi aladii caafaanii mima btalaakum bih wuxuu ku yidhi miskiin yahow inuu aniga gacantayda dhunkado raalli kama ihi tiisa daaina dhunkadee ad wax leekaale boqorka soo dhunkee isagu inuu yimaado aniga dhunkado maan rabo buu ku yidhi waxaan kuu sheegayaa bu yidhi idina dhan baa u socotaan anna dhan kalean u isku webi ma haysanna bule isku dooxo isku waddo ma hayno idinkuna waddaa haystaan aniguna waddo kale ayaan haystaaye ilaahay baan mahadinayaa waxa idinkaa uu idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay dee adduun baa aakhiro siisateene ilaahay intuu waxaa idinku idinka idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay baan waxay idhahdaan marka luu xidha dabeetana isagoo khaybad yaroo kanubawa ku jiro dhinaceedaa ku xidhan oo qur-aan akhrisanaya bay yidhaahdeen baa waxa u soo galay saliibiyiintii baa waxay u yimaadeen ismaaciilkii iyagoo la hadlayu yihi qur-aankaa baxaya ma maqlaysaan markaasay dhahdeen ha wuxuu ihi waa muslimiinta wadaadkii ugu weynaa ayaa halka igu xidhan waxaanan u xidhan arrimihiinuu diiday yani waa uun irhaabigii ugu weynaana waanu haynaa duwalka reer galbeed marka kii ugu weynaana xabsigii igu jiraa weeyaan qoladaas markaa wuxuu leeya kii ugu weynaana halkuu joogaa oo wuu ii xidhan yahay laakiin qolada masiixiyiinta waa qaar ka caqli badanba ninka kan waxay ku yidhaahdeen annaga hadduu ahaan lahaa qisaskeeda ugu weyn cagihiisa intaanu maydhnabaanu biyihiisa cabbi lahayn bay yidhahdeen aanu xidhna daaye dadkaba ninkii cilmiga u hayay dad xidhatay annagu maanan xidhaneen bay idhahdeen ka noogu weyn intaanu eh, adimadiisa maydhno ayaanu cabbi lahayn nasiib wanaagse waataynu najmudinayuu markaynu ka soo sheekaynaynay qoladan wada socotoo dhan intuu jabiyey buu bayt lmaqdis xoreeyey lix boqol iyo saddex afartankii waynagii soo sheegnay in la xoreeyey bayt lmaqdis meesha dadkii lagu xoreeyey buu kamid ahaa sheekhu markaa wuu kaxeeyey najmudiin ayuubbaa kaxeeyey oo geeyey masr masr baa laga dhigay muftigii iyo qaadigii iyo wixii oo dhan laakiin sheekhu markuu masr yimi ayuu wuxuu u yimi niman mamaalika oo umaro oo dadka xukumo oo caynkan oo uu boqorku leeyahay dabeetana haddana sheekhu masar buu fatwo kale ka soo saaray ah nimankan beecooda iyo maamulkooda toona laa yajuuz ma banaana buu yidhi oo sheekh maxaa dhacay waa addooma buu yidhi cidimo xorayn manaasib alculya lidowla alislaamiya xornima u shardiya beecoodana ma asaxo weli waa addooma buu yidhi nimankan waxba kama socdaan dowladda dhan oo meel ka talinaysu sheekhuu yimi laakiin fatwadiisii haddana waxay taagan tahay wixiina kaniisadan uma socdo waa la cadhoodo ilaa xad ay isku dayeen inay dilaan mid ka mida amuuradii ugu waaweynaayo qolada tan baa usoo galay isagoo raba inuu dilo seefkiisa sitaa la yidhi albaabku ku garaacay sheekha inaanu dhalay baa u yimo wuxuu dhi aaba waa hebeloo seef sita marka wuu garanaya dee mamaaligtira dhiigu oo la fududaa waa hebel oo naagtii oo seeftiisiina sito hubaysan wuxuu ku yidhi waryaa aabbahaa in ilaahay dartii loo dilo wuu ka liitaaye kafur albaabku soo daa buu ku yidhi yani hadday shahaada fii sabiili illah anugu dhimanayo waxaasi dhib maha buu yidhi soo daa wuu soo galay markuu u soo galay sheekhubu haddana dib u baqa sheekh maxaa saa noogu samayso warka luu bilaabay sheekhuna wuxuu istaagay halkiisii haddaad rabtaan saasuna la yeelaya boqorkii bay gaadhay boqorkiina wuu cadhooday sheekii uu baytulquds isagoo maxbuuska kaa ka soo daaya caynkaasa ah haddana fataawidan bixinaya boqorka laftiisa uu ka cadhooday markii la cadhooday ciisaddiin ibnu cabdisalaam wax kale ma samaynin wuxuu yidhi caynkaa markay ha khalaas qaadinimada iyo muftinimada iyo maamulka iyo wixiinoo dhan qaata mar haddaan la ogolayn mabaadi diina intaan sheegay inay faafto waan iska tegayaa dameer uu haystay buu fuulay reerkiisiina dameer kaluu saaray magaaladana uu iskaga baxo tuulu isaga baxay wadaadku adduun laba dameer buu ka wataa laakiin masaroo dhan baa ka daba dhaqaaqaday alcizi bin cabdisalaam magaalada hadduu ka baxa baa la yidhi yaa joogaya tujaartii culamadii dadkii wixiiba waa la dabagalay boqorkiibaa war loo geeyo waxa la yidhi magaaladii waa gilgilantay sheekhiina safar yani culamada dadku culamadooda way qiimaynayeen oo agteeda culamada magac ku lahayd walidaalik baa sheekhu wax ma dilin wax ma maagin waxba kalama samaynin mujarad waanuu iscasilay waanu iska tegey laakiin magaaladii dhammayd baa dabagashay boqorkii wuxuu arkay in qadiyadiisuba ay khatar ku jirto isna wuu ka daba tegey boqorkiibu wuxuu u tegey alcijr bn cabdisalaam baa loo tegey sheekh soo noqo baa la yidhi wuxuu ihi soo noqon maayo fatwadaasoo aad fulisaan mooyaane oo maxaa see loo fulinayaa nimankani waa addoomo waa la iibinayaa suuqaan geynaya waa la iibinayaa marka la iibiyo ragga iibsada ha xoreeyaan markay xoroobaan hadday doonayaan maamul u dhiibo markaa aduga madax ka dhigo waa madaxdii dawladdu iibinaya halkaasuu taagan yahay isagu anuu nimankaa madaxdaa waan iibinayaa buu leeyahay haddii aad aqbalayso sidaana waa soo noqonaya haddii kalena oo saad odhanaysaa baa la yidhi lacagtooda lacagtooda baytulmaalkan ku shubayaa buui waan iibinayaa dabeetana muslimiinta ku bixinayaa danahooda guud waxay noqotay dawladdu inay khalkhal gasho iyo in la aqbalo fatwada alcizi bn cabdisalaam waxaa la yidhi waa la aqbalay uu soo noqday madaxdii madaxdiiiyo umaradiibu u yeedhay kolba mid buu soo taaga ayaa gadanaya dabeetana qiimaa la sheegaa wuu qaaliyey intaas iin maayo buu yidhaahdaa adoonkan dawladda alaho qiimo qaaliyuu ku iibiyey lacagtii uu ku iibiyeyna jamaadka muslimiintuu ku bixiyey maxaan u sheegayaa qisada alcizi bin cabdisalaam waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo dowladdo qura maaha waxa dagaalgelaya ciidamo qura maaha waxa dagaalgelaya waxa weyaan ummaddani waxay haysataa rasiid dad shacabkooda hadday wax u sheegaan ay shacabku aqbalayaan oo aan maamul iyo askar ku xidhnayn walidaalik markii tataarka qadiyadiisii soo dhowaatay dowladdiina nin saalixi uu qabsado qutus la yidhaahda qutus qutusna go-aankaa ah uu qaatay inuu dagaal galo siyaasa alkhaarijiya iyo daakhiliyaba uu nin ku guulaystay noqday ilaa xaddin ma ciidamadiisi iyo wixiisii o dhan urursaday muslimiintii dabadda joogtay wixii uu la heshiin karaye aqbalay oo dhan uu la heshiiyey wixii gaalada raacaya inay toos gaalada u raaceen waxaa loo baahan yahay shacabkan in la dhiirigeliyo ay dagaal galaan shacabka masarna wakhtiga kan dee dagaaladii front gaar oo dee christankaa bay ku jireen dagaaladii crusadeska marka waa shacab ljihaad aanay weli agtooda ku dhimanin aljihaadu fii sabiili اllah waa shacab weli uu agtooda ka nool yahay qadiyaddu halkaa markay marayso waynu leenahay shacabkii masarna waa loo khudbadeeyey waa culammadoodii baa la hadashay ummaddii waa la geliyey ayaa hoolaaka waraaq soo dira waraaqda wuxuu usoo soo afar nin oo tataarkii ka mid ah dabeetana nimankii rususha ahaaba magaalada qaahiro soo galay waraaq bay u keeneen qutus waraaqda maxaa ku qoran bismi ilaahi الsmاء alwaajibu xaqه aladi malakna arضه وسلطna عlى خلقه الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك صاحب مصر وأعمالها وصائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها وبادها وحاضرها أن جند الله في أرضه وهو لك شجرية أن جند الله في أرضه خلقنا وsulطna عlى man xala bih غaydu falakm bjamiiع اأmsaari mctabr وcan cazmina mزdajr faاtaciduu bغayrikm wslimuu ilayna أmrakm qabla an yankashifa اlغaطاء وyacuud عalaykum اlhaطأ fanaxnu ma narxamu man bakى wla nariqu liman اshtakى fataxna اlbilaad وطaharna اlأrضa min اlfasaad facalaykum bاlhrb الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي بلاد تحميكم رسالة تنوى رسالة دير هناك وحلي مقع إلها عرك له أي واجب طاعدي ستهيبا قب فرفضي يقول كي مكان سيي يا خلق جيسا يوصل لضي بغر يهوب لماشي تشوغا ee weliba addoomaha ka midi min jinsi ilmamaalik ka tirsani ee masar iyo inta u dhadhow xukumaa waxaad og tahay buu yidhi annagu inaanu nay askartii ilaahay cadhada ilaahay baana laga abuuray wixii rabbi nacana waana lagu salliday waxaan dhul soo baabi'iyey baa kuugu filan cibro qaadasho ee dadka kale ku cibro qaada buu leeyahy oo maxay yeel amarkiina noo dhiib intaan ceebtiinnu muuqan oo gafkiinnu idinku dhicin annagu ku ooyo uma naxariisanno ku ashtakooda uma qalbi dabacno dhulka waanu furannay fasaadkana waannu ka tirtirnay waajib idinka orod baa idinku ah buu yidhi annagana eryashaa nagu ah inaa idinku yaacdaan waa waajibkiina buu leeyahay annaa inaan idin caymadiyaa waa waajibkay saaran dhulkee idin hoyn kara xaggaa seeftayada ka geli kartaa gacantayada lagama baxsado fardaha fardahayaga lagama dheereeyo seeftayadu waa sida danabka warmaha warmahayagu waa kuwo wax jeexa qalbiyadayadu waa sida buuraha tiradayadu waa sida ciidda qalcad iyo xusuuni yacnii meel la galaa wax nagama celiso ciidan la samaystaa wax nagama anfacaan baryadiinnana looma aqbalo waayo buu yidhi xaaraantaa cunteen oo salaanta inaa celisaan baad diideen oo dhaartaad beeniseen oo waalideynkaa idinku tiro batay oo cisyaankaa idinku badan ku bushaaraysta buu leeyay dullinimo iyo mahaana markaasuu qur-aanna ku soo qoray meel kasta adib munaafaqaa jooga kuwa wuxuu soo qoraya ee afkan carbeeda caynkana soo qoraya waa udaba munaafiqiin oo tataar ka tirsan qur-aan bay soo istidlaanayaandhayso warqadda holaaka waxa ku qoran falyowma tujzawna cadaaba alhuni bima kuntum tacmaluun wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun holaakaa soo qoraya maanta buu leeyahay cadaabka wax duleeya ayaa leediin waxaa camal samayseen daraaddeed kuwa dulmiga sameeya meeshay u noqon doonaan waa garan doonaan buu yidhi walaakin wuxuu leeyahy waqad habat an naxnu alkafara wa antum alfajara buu yidhi waa sugantay buu yidhi annagu inaanu gaalannay idinayna faajiriin tihiin waqad sallaطnaa calaykum man biyadihi lumuur laakiin waxaa nagu kiini taxaabay buu yidhi allaha gacantiisa wax waliba ku jiraan tira badniduunu annaga agtaga waa wax yar buu yidhi sharaftiinuna agteeda waa daliilnimo maa limulukikum calayna bikayri اlmadi dulinimo waxaan ahayn buu leeya aan boqortooyooyinkiina u hayaa ma jirto waraaqdan wuxuu ku gebagabeeyey falaa tuطiilu اlkhiطaaba waasricuu radda aljawaab warkana kale ha igu badinina jawaabtana dhaksa usoo dira war yaroo kooban oo isdhiibnay una soo dira dee wax kale laidinkama sugayo weeyaan saasuu hoolaa ka soo qoray waa risaalo aan diblomaasiyada aqoonin duwalku markay wada hadlayaan walow daciif iyo kan aad la hadlaysaa nooc min maailwajhi bay u dhowraan oo sida dee askartu ama dadka suuqu u wada hadlaan loolama hadlo qofka dowlad maamula walow uu daciif iska welinka hatay dowlado yaryaroo intay dowladaha waaweyn u taga danaha labada dowladood baanu ka wada hadalnaiyo sidii mustaqbalka loo horumarin marin lahaa waa luga diblomaasiya qofka maa ilwajhi baa loo ilaaliya laakiin holaakad xataa taasi kuma jirto risaaladiis waxa weeyaan waa dagaal waxaana weeyaan isdhiiba idinku aan wax shardiya ku xidhin wuxuu isugu yeedhay markaa qutus qaadadii iyo umaradii iyo wasaaradiisii buu isugu yeedhay wuxuu yihi ciidamo gardaran baa inugu soo socda ciidanka gardaranna war naga noqda cidi kuma qanciso buu yidhi war naga noqda kuma qancaan ee waa la qasbaa inay kaa noqdaan aniga waxay ugu muuqataa buu leeya inaynu wax iska dhicinno waa khiyaar sacab akbar dawla saddex dowladoodoo waaweyn oo muslimiina soo liqday min tarkistan sharqiya jina laga soo bilaabo muslimkii joogay ilaa iyo hazay marayaan falastiin inta ka dhexle wixii muslim joogay way kasoo soo takhalluseen xagga shishe waa nimankii ka takhallusay jayna iyo kuuriya iyo wax duwal laba iyo toban dowladoodoo yaryaroo meesha ku taxan eshiya o dhan bay de soo laqeen ciidanka intaa leeg in laga hortago khiyaarka in la qaataa khiyaar fudud maaha waayo dowlad kuuriya ilaa poland bay ka taliyaan inta udhaxaysa marka kan kuuriya ilaa poland inta udhaxaysa ka taliyaan waa dowlad ka hub badan ka sumcad weyn ciidankeedu uu sumcad badan haysto ciidamo waaweyn oo muslimiina oo dowla khawarzimiya iyo armeniya iyo kurjigi ama gorgiya iyo dowla alcabaasiya iyo yurub iyo shaam waxaasoo dhan bay liqeen qutuslati wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan dagaalamo qaadadii iyo ciidamadii inuu qanciyo dagaalkuna ma fududa laakiin muxuu isticmaalay waxay dhahdaan laba ariiquu isticmaalay o wuxuu idhi waryaa waa madaxdii cidduu la hadlayaa war waan dagaalamayaa buu yidhi waan dagaalamayaa markaan idin leeyahayna ciidamo diri maayo ana ulqi tataara binafsi anaa tataarka naftayda kala hortegaya ma aha dowlad iyo ciidan iyo wax diri maayo buu leeyey anigoo caskariya oo dagaalamaya ayaan furantka tegaya wuu awoodi karayey waa nin madaxee dee madaxweynihii wadanka inuu ciidamada yidhahdo dagaal taga laakiin wuxuu leeyahay dadku raba inuu qancaan dantuu rabo inuu dantuu doonaya buu rabaa inuu dadka ku qanciyo wuxuu leeyahy waan dagaalamaya qaa'idkuna hadduu ummadda ka horeeyo ummadda way daba socotaa saxaabada maxaa geesinimada baray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam madiinaha habeen qayla yeedhay dabeetana nebigaa usoo horgooday abu alxa faras uu leeyay ayuu dhufsaday farasku koore waxba ma wato waa leedo ma sugin inta wax la saarayo wuu baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii dadku isu soo baxbaxayeen ayuu soo noqday nebi maxamed isagoo le lan turaacu lan turaacu waxba ha cabsanina yacni anaa ka war keenay meeshii dhibtu ka jirtay wa qaa'id ilumma isagu ka warkeenaya halka dhibtu ka jirto oo saxaabadiisii geesiyaada ahaa buu u soo noqday isagoo faraska wata markaasu wuxuu ku leeya lan turaacu lan turaacu laqad wajadtuhu baxra waa xadiiskii bukhaari faraskan abutalxana waxaa sia xadiidka ibnu maaja tilmaamaya waxaa lagu yaro tilmaami jiray inuu faras gaabiyo yahay nebigu wuxuu yidhi waa bad kari orodka waxay yidhahdaan maantaa kadib lama qabanin faraska laftiisana faras dheereeya alla ka dhigay si kastaba ha noqotee qaa'idku hadduu ka horeeyo ummadda oo waxan uu sheegayo isagu ficliyan u samaynayo ummadda way daba gashaa walidalik bu caliy bnu abi aalib oo geesiyadii muslimiinta ugu weynaaba wuxuu lahaa marka dagaalku adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu leeyihi waxaynu naqanaa ghaswatu xunayn markii la jabay ee la cararay nebi maxamed intuu ku dhawaaqay buu lahaa ana nebiy ana bnu cabdilmualib laa kadib iyadoo saxaabadiisii jabtay oo ay ahayd hadduu saxaabadu tagto inaad yaro dhuumato ama si uu samayso ayuu nebi maxamed qaylinayaa weliyo anigu waxaan ahay nebigii alla soo diray in cabdilmualib baan aho been maaha buu nebi maxamed leeya alayh salaatu wasalaam quds wuxuu rabaa markaa atarbiya bilqudwa jananadiisa iyo ciidamadiisa inuu tusiyo inay shahaadadu wax la doonto tahay inaanay noloshu wax laysku adkeeyo ahayn markay u baahan tahay inuu qofka muslimka horu maro walidalik bu wuxuu ku yidhi waan dagaal gelayaa waa markii koowaad shay labaad buu u sheegay oo wuu wacdiyey wuxuu yidhi ya umaraaءi اlmuslimiin lakum zamanu taأkuluuna min bayt اlmaal wa antum lilguzaati kaarihuun waar madaxdii muslimiinta ah waar in badan baa xoolihii dowladda muslimiinta cunayseen buu leeyihi maantana dagaalkaas soo nacnacaysa anigu waan baxaya ee ninkii raba inuu dagaalamo raac ninkii aan rabinowna waan ku fasaxaye iska hadh buu leeyahay laakiin waxaad ogsoonaataa dembigaaga iyo dembiga dumarka muslimiinta iyo ummadda muslimiinta inay adiga luquntaadabtay ninka hadhayo khudbadaasuu u jeediyey khudbadiisu waa laba shay shay waxa weeyaan anaa dagaal gelaya shayga labaadna waxa weeyaan idinma qasbayo wixii raba inay dagaalamaan u raaca jihaadka laskuma qasbo nebi maxamed marnaba munaafiqiinta ma qasbin bale intuu baxaaba iska hadhaan hadhowna weliya bile maraano way cudurdaartaano wuu ka aqbalaa bale isagoo sii socdaa kolba ninka daba yimaadaa markaasaa la yidhahdaa nin baa soo socda ilaahu hebel ka dhig buu yidhaahdaa yacni dankama lahayn munaafiqiintu inay hadhaan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamay hadday idinla baxaan laa udacu khilaalakum ilahay wuxuu tilmaamay hadday idin raacaan munaafiqiintu inay u fasaad idinku kordhinayaan iyo mishkilad yaani wax wanaaga idiin haynin saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam jihaadkiis mu ahayn mid dadka la qasbo la ydhaha qasab ku dagaalama iyo raaf dad askar lagu qaadaa ma jihatamaa walidaalik khudbad isagoo ooyayu wuxuu ugu gebagebeeyey baa la ydhaahdaa yaa umaraa almuslimiin man lilislaami in lam nakun naxnu madaxdii dowladda muslimiinta ahayd yaa islaamka uu halgamaya ama difaacaya haddaynan inagu difaacin buu leeyahay kelmaddaasi madaxdiisii way ka oohisay waxaanay qaateen go-aanka inay la dagaal galaan qodob wuxuu isku dayey inay arrintu noqnoqosho yeelanin wuxuu u yeedhay afartii nin ee warqadda siday dabeetana afartaba madaxuu ka jaray dabeetana madaxyadoodiibu albaab ka mida ah albaabka qaahiro suray culamada qaar waxay idhaahdaan malaa alquds masalada muu asiibin waayo cinda almuslimiin rususha lama dilo dadka ergada ee lasoo diro lama dilo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxay laba nin ibnu nawaaxa iyo ibnu wasaal laba nin oo la odhan jiru musaylamat ilkadaab soo dirtay musaylama nebi baan ahay buu leeyihi dabeetana nebi maxamed buu usoo diray laba ergey labadii ergey baa nebiga u yimi wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam atashhadaani anii rasuul اllah waan maqinaysaan inaan ilaahay rasuulkiisii ahay waxay dhahdeen nashhadu ana musaylamata rasuulu اllah nebi maxamed waa hortaagayi waxaanu qiraynaa baydha musaylama inuu ilaahay rasuulkiisiiy musaylama inuu ilaahay rasuulkiisa iyay baanu qiraynaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aamantu billaahi warasuulih anigaa rumeeyey ilaahi iyo rasuulkiisiiba ee haddaan cid dilayo haddaan rasuul erge lasoo dira haddaan dilayo waan idin dili lahaa buu nebi maxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee akhtayada ergada lama dila buu nebigu leeyahy quطusi laakiin mahmaa kaan ijtihaadku si kastaba ha maree afartiiba intuu dilay ayuu albaabada suray marka kan quطus mashkilada ugu weyna haysataa waxa weeyaan waa mashkila iqtisaadiya waayo ciidan ballaadhan oo la dagaal geeyo wuxuu u baahan yahay dhaqaalo xoogan isaguna meesha gebigeedaba wakti yar buu saaran yahay quds macayntuu dagaalka galay macayntuu guulaystay ma wuxoo dham sanad ma gaadho sanad waxlaabugu dhinta marka quds madaxba wuxuu yahay dhowr bilood wadankiina azma iqtisaadiyana waa ka jirta fitan baa ka jiray mashaakil baa ka jiray tijaaradii muslimiinta guud ahaanba way istaagta waa kan tataarku barigi iyo wixii oo dhan qabsaday azma dhaqaaleed xoogan baa ka jirta see loo dagaal gelinaya marka saddex biloodna madax buu yihi khasnadii dowladdana dhaqaale kuma jiro wuxuu isugu yeedhay culamadii iyo dadkii culamada markaa wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo waxaan rabaa dariiba tax cusub in dadka laga qaado aan dadka ku dagaalgeliyo cashuur ha la qaado buu leeyahy zakadii iyo wixii kuma filla marka cashuur ha laga qaado dadka waxhaysta si ciidanka loo hubeeyo loo dagaalgeliyo laakiin halkan waxaa joogaa nin caalim oo muftiya oo aan qaqallo cumarin ibnu cabdisalaam la yidhaahdo ibnu cabdisalaam wuxuu yidhi haddii cadow dhulka muslimiinta ku soo duulo waxa waajib ku ah muslimiinta muslimiintao dhamm inay la dagaalamaan waana bannaan tahay racyad iyo shacabka in laga qaado wax dagaalka lagu galo oo ka badan zakawaadki iyo wixii laakiin bishari buu yihi hanti weydiin maayo laa shari la helo baytulmaalka khasaanada dowladda waa inaan shilin ku hadhin buu yidhi dowladdaoo lacag haysato dadka wax laga qaado soconaysa buu yidhi khasaanada dowladda koob waa inaan shilin ku hadhin marka labaad buu yidhi nimankiinan umarada iyo madaxdaa ah, ee nin walba dhulka iyo tuulooyinka dhan loo gooyey ee hubka iyo dahabka iyo qalabka haystaa idinna waa inaad dadka la mid noqotaanaan waxba idinku hadhin haddii madaxda dawladdu hantideeda keento khasnada dawladda waxa ku jirana la keeno markaasaa fatwoonayaa buu leeya in dadka yar xoolaa laga qaado iyana waa fatwo kaloo adag oo umaradii hadda lagu soo qanciye war dagaal gala xoole waxa idinku haysateenna geeshka siiya iyada lafteedu ma fududa laakiin alcizi bnu cabdisalaam go-aankiisu waa kaa waa xaaraan buu leeya in shacabka xoolahooda la qaato iyadoo aanay idinku aydan la timanin dee nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslimka wuxuu ku tilmaamaya fawaladii biyadi laqad taaba tawba low taabaha saaxibu maqsin lagufira lah gabadhii zinaysatay ee la rajmiyey ayuu nebi maxamed wuxuu leey waxay toobad keentay toobad hadduu toobad keeno ka cashuurta qaada ilaahay dembigiisa u dhaafi lahaa muxsinadda la dilay toobadeedii waxaa laga dhigay toobad xataa loogu dembi dhaafaya maxay kan dadka xoolahooda baata ku qaada yani xoolahood baata lagu qaadaa kaannama ay ka weyn tahay maxay warku markuu halkaa marayo ayuu quutus wuxuu yidhi fatwada sheekha waa aqbalay anaa ugu horeeya faraska iyo seefta mooyaane wixii aan hanti leeyo o dhan waan ka dhaadhacay buu yidhi waa ka daadegay waxaan hanti wato waxaan aqbalay in ciidamada lagu wareejiyo mar haddii dee madaxweynihii wuxuu haystay wareejinayo waxay noqotay umaradii iyo dadkii kalena inay aqbalaan waxay haystaan inuu wareejiyo alcizi bin cabdisalaamna wuxuu fatwooday dagaalku wuxuu u baahan yahay hantiya markaa in la bixiyo masarna sheekheeda waa daba socotaa marka mushkiladii dhaqaalahana waxay u muuqataa in la xalilay xalkeedii la helay ciidankii waa la diyaariyey waa la dhaqaaqay waxaase markaa iyana mashkilada wuxuu qaatay go-aan ah inaanu masar gudaheeda ku sugin waayo wuxuu leeya ciidanku hadduu masar jabo meel dambe uu isku urursan karaa ma jiro marka waynan ku hortagaa buu leeya oo dhankay joogaan ugu tagaa laakiin xaggan ay joogaan markuu tagana wuxuu soo dhaafay dowlado yaryaroo badan oo masiixiyiinah oo uu ka baqay inay ama waddankii u weydaartaan dagaal ama isagaba ay xagga dambe kaga dhuftaan intay heshiis la galaan tataarka mal camal idan ma yagu ku bilaabaa kuwa kanoo waddadu bannaystaa hadduu waddada banaysto kuwan ku bilaabana tataarkaoo boqolaal kun oo askari haysta wuxuu gaadhayaa isagoo dhaawac iyo dhimashaba sita oo dagaal la soo galayoo dhib qaba iyadoo awalba laga xoog badna haddana ciidankiiyo soo dagaalamay inuu tataar gaadhana waa dhib badantay wuxuu qaatay caqliyadda ah inuu kuwaa taxyiid alacdaa yani nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dagaalada gelayey muu odhan gaal oo dhan baa la dagaalamaya laakiin wuxuu go'aansaday inuu quraysh la dagaalamo oo iyagaa dagaalka ku bilaabay dadka inta kalena inuu heshiis la galo iyagoo gaaladooda ah yahuud saddexdii qabiilba heshiis buu nebi moxamed la galay calayhi salaatu wasalaam qabaa'il kaloo badan oo carbeed heshiis buu la galay qurayshna dagaal bay isku wadeen siyaasadda islaamiga kama mid aha nin yidhaahda gaalow cirkiiyo dhulkaba iskaga kaalay anaa kuu babac dhigaye ma aha siyaasa islaamiya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu gaalo kala qaybiyo ayi mowqica aad daraasayso taariikhda islaamiga ka mid oo rasmiyana waxaad arkaysaa falsafaadkan inay isticmaalayeen raggii guulaha taariikhiga islaamka usoo hoye qudus go-aan buu qaatay markaa iyadoo saliibiyiinta ay ishayaan iyadoo dagaalkii toddobaad ay marayaan iyagoo ay ka khatarsan yihiin tataarka waayo iyagu istaytaan bay wadeen inay dhulka degaan bay rabeen oo ay kiristaaneeyaano mabaadi bay wadeen qolada tani xoolaha iyo dadkaba way dhacayeen ama way iyagu diin iyo mabaaditoona may wadinde xadaaraba may wadeeninde qoladan eh, eh, asiya ka timid ee tataarka ahay laakiin waxa khatarsanaa marka kan qoladan saliibiyiinta ah waktiga kan laakiin wuxuu u arkayey inaanay waktiga kan hadduu heshiis iyo nabad helayo inuu heshiis iyo nabadda qaato qotos markaa wuxuu u diray caka ayaa ugu xoog badan imaaraadka saliibiga ah caku u diray waa caka xayfa sayda suur bayruut laazaqiya antakiya waxaasoo dhami waa duwal kristan oo meesha ku taxanayana waa duwal oo xataa salaaxadiin alayubi u awoodi kari waaye inuu furto wuxuu u diray markaasi rusul uu leeyahay caka waxaan idinka rabaa inaynu heshiino akhiiran markii muddo la wada hadlay waa la heshiiyey waxay ku heshiiyeen wuxuu ku talagalay intaanay tataarka la heshiinin inuu isagu la heshiiyo waxay ku heshiiyeen inay hudna wada galaan toban sannadood inaan wax dagaali dhex marin labadooda kooxood dhulkaygii waan ka imiye wixii ciidanku uu u baahdo ee raashinka iyo wixii lamida mida wax kala iibsanno dad nabado wax kala gadanayo noqonno abaalmarin haddaa intaa ii gashaan idinkana waxaan idiin samayn doonaa haddaan tataarka jabiyo fardaha tataarka ee khatarta ee ataqaaniin baan wax idinka siinaya buu ilo idinka iibinaya kuwaasaanana wax idinka iibinaya haddaa idinkuna heshiiskani la gashaan waa heshiis tabaadul ilmasaalix cagkana waa meel aada u qalcado xasiina leh way aqbaleen heshiiskaasuu la galay wuxuu bilaabay markaasi inuu ciidankiisii soo dhaqaajiyo ciidankii markii ay caddaatay inuu soo dhaqaajinayo dee kolay dad ama niyad jilicsan ama dagaalka jeclayn waxbaa jira askartii wax ka mid waxbaa baxsaday oo markaan dagaalka baxsaday qaar baa orodkii xijaas galay qaar baa yaman galay qaar baa maqhrib alcarabi u cararay laakiin dadka wixii ku qancay inay dagaalamaan kuwa kani wuxunbay ka mid ahayn kuwii ilaahay lahaa low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala walaa awdacuu khilaalakum yabquunakum اlfitna wa fiikum samaacuuna lahum wallahu caliimu biالظaalimiin ciidamada wixii aqbalay iyo shacabka wixii dagaal aqbalay iyo dadkii muslimiinta o dhan baa lasoo kaxeeyey falastiin sinai meel ku taalla oo saalixiya la yidhaahdo meel bannaana ah, ayaa ciidamadii meelihii casaakirta iyo kuliyaadkii lagu tababerayay iyo wixii o dhan markii laga keenay halkaasuu isugu wada keenay marka kan waxay maraysaa waa awaa'ilu shacbaan awaa'ilu shacbaan waxaynu ognahay safar baa la qabsaday maxay baqdaad caasimati lmuslimiin dimashikna rabiicul awal baa la qabsaday haddana shacbaan baa la joogaa shacbaan buu markaa wuxuu keensaday waa wakti julay ku beegan oo kulayle ah sinaay waa kulayle wakhtiga xagaaga wakhtigaa kulaylka ah ayuu saxaarahaasi aqbalay inuu ka tallaabiyo ciidamadiisa waa ka soo tallaabeen dariiqo cusub oo marka kan aan lagu aqoonin dagaalkabuu isticmaalay wuxuu isticmaalay ciidan muqadamo ah oo xooggan inuu sameeyo oo ciidamadiisa in badan ka horeeya muqadamada aliicada yani ciidanka ciidanka hor socda wax badan uma dhexeeyo sida caadiga la yaqaano laakiin marka kan wuxuu samaystay ciidamo muqadamo ah oo xooggan ciidamada tan wuxuu u dhiibey ciidamadii masar ninkii ugu khabiirsanaa ayaa hogaankooda loo dhiibay oo ah febrs ninkii la odhan jiray adhaymi wt wallahu aclam wabilahi towfiiq asalaamu calaykum ونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت